takiirin wa shabiihun bizaa'id ruba xarfu takiirin ad marka tii shalana miaalki ma ruba xarfu taqliilin aanid ah, hadda macnahan icraabayna ruba xarfu takiirin wajarin shabiihu bizaa'idi aan leenahay rajulin mubtadaun marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakiri manaca min duhuuriha ishtiqaal maxalli bixarakati xarfi اljari shabiihi bizaa'id bakiilin sifatu rajul bictibaari lafdi wa sifatu اlmajruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih laqiitu ficlu wa faacilun walhaau damiiru mutasilu mafcuul bihi mabniyu calى dami fii maxali naصbi wاljumlaةu min alficli oo laqiya ah iyo wlfaacila oo ta'da iyo wlmafcuuli oo haada ah fii maxali rafcin khabaru mubtada'i oo ah rajul waraabitu baynahumaa adamiiru fii laqiituhu haadaas ku jirtaa raabidkii walbaau ba wey xuruufulkhafdigii ba'a ka mida ba'da macaanideedu waa badanta macaani aad u badanay ku timaadaa ilaa afar iyo toban macne ayaa ku sugan muqni labiibka ibnu hishaam ashmuunina shan iyo toban uga gaarsiiyey saddex unbaan uga gaabsanaynaa hadda maadaama aan bilow joogno saddexaan uga gaabsanaynaa midka koowaad waa macnaha uu noo sheegay shiiqu walbaa u bacdi wa min macaaniihaa baada macaanideeda waxaa ka mida atacdiyatu gudbid ah, tacdiye naxwu marartu waxaan soo maray bilwaadi waadigii marartu ficlun wa faacilun marar ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alraab ficil maadi waa mabni maxalkana icraab kuma laha ilaa marar gaara maahane oon insha allah waqtigeeda sheegi doono fadxana lagu bineeyaa sida badan ilaa marar uu ka baxo sabab ka saarta la hela mooye wa taa damiiru mutaصilu mabniyu calىa damin fii maxali rafcin faacil taadu waa damiir damiirna waa mabni laakiin haddee isim ixraabu leeyaho maxalkan ka rafcina ilaa waa faacile faacilna waa la rafciyaae bilwaadi albaa xarfu jarin mabniyun cala kasri lahi maxal min araab xaraf icraab male waa mabni xaraf ba'daan marka marka ka hadlayna waxaan leenahay albaa xarfu jarin mabniyun cala alkasri xarakad saaraan ku binaynayna laa maxalo min alraab alwaadi ismun majhuuru bilbaai wa calaamatun jarihi kasratu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuriha asiqa waa ku qadaraynaa kasradii maxaa yeelay li u dambaydo xarfu cilaa marka hadda waa ka muujin karnaa marartu bilwaadiyi laakiin culaysaa ku jira iqalaa ku jira carabigana iqalka oo laga ilaaliya marka waa ku qadarayna jaaru majruurka waxaan ku tacalujaynaa marartu mara ficilkaas ah aljaaru walmajruuru mutacalliqun bimarartu halkaasaan ku tacalujayna weliba ficilka wey waxaa lagu tacallujina haddaba waxaa leenaha alwaadi waa isim maxaa yeelay xaraf wax hoos dhigaa galoo ba'da ah alna waa ku jirtaa tacadiyayna faa'iidayda ba'daana tacadigu waxay tahay macnaha ficilka in isimka ka dambeeya la gaarsiiyo xuruuf badana tacadi faa'iidaydo tacdu ahayn waxaa la yidhi tacadiga laba loo qaybiyaa mid caam ah iyo mid khaasa ah. midka caamkaa tacadiga caamkaa waxaa la yidhahdaa iisaalu macna alcaamili caamilka macnihiisa in la gaarsiiyo ilى اmajhuuli saasaa la yidhahdaa iisaaru macna alcaamil macnihii caamilka waa in la gaadhsiiyo ila اlmajhuuli isimka lahoos dhigay hadda fiiri mara ficilka ah macnihiisa aan waxaan gaadhsiinaynaa isimka lahoos dhigo alwaadi maxaan leenaha marartu waxaan soo maray bilwaadiyaan soo maray soo mariddii aan waadiga gaadhsiinayna iisaaru macna alcaamili in la gaarsiiyo caamilka macnihiisa ilalmajhuuli midka la hoos dhigay sidaasaa waxaa la ihahdaa tacadi tacadiyaa la ihahdaa iisaalu macna acaamili ila almajhuuli sidaasaa la yidhahda tacadigaas waa tacadiga caamka oo xuruuf kasta oo ficilku ku tacadiyo ay faa'iidaydo laakiin waxaa jira li tacadi khaas ah tacadi khaas ah oo ay faa'iidaydo ba'du tacadi khaasaa jira le oo ba'du ay faa'iidaydo oo muxuu yahay tacadiga khaaskaa waxaa la yidhaahdaa tacadiga khaaskaa oo ay ba'du iyadu keligeed faa'iidaydo tasyiiru lfaacili mafcuulan tasyiiru lfaacili mafcuulan faacilkiiay mafcuul ka dhigtaa le tasyiiru lfaacili mafcuulan faacilkii ay mafcuul aacilki waay ka yeeleen mafcuul dahab allaahu binuurihim iiri dahab allaahu allaa la tegey binuurihim dahab allaahu allaa la tegey binuurihim kaana aslukalaam asalka kalaam wuxuu ahaayaa layidhi marka ixraabta la fiiriyo dahaba nuuruhum nuurkoodiyaa tegey nuurku wuxuu ahaa faacil ba'daana mafcuul u bedeshay mafcuulay ka dhigtay markaasaa la dahab allaahu allaa la tegey binuurihi nuurkoodii alla ka qaada mafcuulaa laga dhiga marka bacdaana keentaya marka waa tasyiiru lfaacili mafcuulan bacda macaanida ay faa'iidaydo tacdiya kamid ah macnaha labaad oo faa'iidaydaa waa alisticaana kaalmaysi alisticaanatu kaalmaysi macnaha labaad oo ay faa'iidaydo bacdu waa alisticaanatu kaalmaysi wahiya daakhilatu calaa aalati اlficli bacda isticaanada faa'iideyda waa midda gasha aalada ficilka lagu samayna ficilka markaad samaynaydo aalad ama qalabaad ku samaynay aalada aad ficilka ku samaynaydo bacda gashaa waxaa la yidhaahdaa isticaanay faa'iideyda isticaanay faa'iideyda sidaasaa la yidhaahdaa bacda isticaanada faa'iideyda hiya daakilatu calaa aalati alficil waa midda gasha aalada ficilka lagu samayna haddaad aragto ba' gashay aaladii ficilka lagu samaynayey waxaad leedahay waxay faa'iidayne isticaana katabtu bilqalami dhe katabtu waan qoray bilqalami aan ku qoray fiiri qoraalka maxaad ku samayde qalamkaad ku samayde adoon qalam haysan wax ma qori karti ficilkan oo qoraalka ah, maxaad ku samayday aaladdan ku samayde waa maxay qalam marka ba'da ku jirta maxaad leedahay isticaana maxaa yeele qoraalkan yaa u kaalmaysatay waxaad u kaalmaysatay qalamka marka waxay ku tusee ba'daanu wax laydhaha isticaana qoraalka waxaad u kaalmaysatay qalamka marka ba'da gasha aaladda ficilka lagu sameeyey ba'daas waxay faa'iidaydaa alisticaana kaalmaysa katabtu waan qoray bilqalami qalamkiiyaan ku qoray katabtu ficlu wa faacilun bilqalami albaau xarfu jarin mabniyu calى اkasri laa maala lahu min اraab laa maxal lahu min اcraab alqalami ismu majruuru bilbaai wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bikataba ficilka ku tacaluji mutacaliqana waa dhihi kartaa bikataba bikataba macnaha saddexaad waxaan ka dhigaynaa ilsaaq ilsaad waa hamso iyo laam saad alifaa ku taagan qaafa u dambeeya ilsaaq waa isku dhejin wey ilsaaq laba shayoo laysku dhejinayo wey ilsaaq ilsaaqay faa'iidaydaa bal waxaa laidhi macnahaas waa macnaha ugu asalsan oy tusto ilsaaq oo marna faaruqina laidhi ba'da macnahaas weligiisba ma faaruqaa laydhi waa macnaheeda asalka u ah ilsaaq ilsaaqana sidaas darteed culmada gobol asagayba ku gaabsadaan macno kaleba uma sheegaan waxay dhahdaan bacdu ilsaaqay faa'iidayda alsaqa waa ku dhejiyey wey ilsaaqan ku dhejin ilsaaqana labaa loo qaybiya xaqiiqi iyo majaasi xaqiiqigii amsagtu waan qabtay bizaydin amsagtu waan qabtay waa ku dhegey bizaydin zaydan qabtay fiiri amsagtu waan qabtay bizaydin hadda jirkaaga iyo jirkiisa isku dhejiday sooma saasaad u qabat ilsaaq waa saas ilsaaq waa saas amsaktu bizaydin amsaktu ficlu wa faacilu amsak ficlu maadin mabniyu calى sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alixraab wataau damiir mutasilu mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil bizaydin albaa xarfu jarin mabniyun calى اlkasri laa maxala lahu min alixraab zaydin ismu majruuru bilba wcalaamaةu jari kasraةu daahiraة fi aqili aljaaru wاlmajhuulu mutacaliqaani bamsaka jirkiisa haddaad ku dhegto waa xaqiiqi hadaad tiraahdo fiiri marartu waxaan soo maray bizaydinaan soo maray marartu bizaydinaan soo maray socodkaagi iyo zayd aad isku dhejinay waa ilsaam kaasoo kale majaasiyaa la yidhaha maxaa yeele ma adan dul marin isagoo meel jooga asorta asalaamu alaykum bal war sayd saabta waa ka soo guday waa soo agma marka kaasoo kalena majaasiyaa ladhaha xaqiiqa ahaan iskuguma dhegana jirkiisa iyo jirkiinu jirkiisa iyo jirkaagu xaqiiq ahaan iskuma taaban kaasna majaasiyaa la yidhahdaa waxaad isku dhejinaydaa maritaankaagii iyo zayd marka waa majaasi marartu bizaydin marka ba'da saddex macnay faa'iidaydaa tacdiya isticaana ilsaaq saddexdaasaan ku gaabsana haddee waa saddexdan ku gaabsanaye ba macneed ka badan intaas ba macnaheed ka badan intaas walkaafu kaafti wey xuruufulkhafdiga waxaa ka mid ah kaaf xuruufulkhafdiga waxaa ka mid ah kaaf kaaf ayaa ka mid ah kaafta macaani shanahay tustaa sida muqniga ibnu qudaamo ku sugan shan macnay tustaa waxaan qaadanaynaa macaanidaas macaanidaas laba ka ah waxaan qaadaynaa laba ama saddexaan ku soconay saddexaan qaadano saddex saddexaan ku wadnay saddex aan qaadano macaanidaas saddex ka ah aan qaadanayna macnaha ugu caansan oo ugu bidhaanta dheer oo lagu yaqaan kaaf waa tashbiih waana midda uu shiiku noo sheegay wa min macaaniihaa kaafta macaanideeda waxaa ka mida atashbiihu ah isku ekaysiin laba la laysku ekaysiina atashbiihu isku ekaysiin waa macnaha ugu caansan oo lagu yaqaan kaafta inay tusto atashbiih isku ekaysiin naxw tusaale leylaa gabadha laylo layidhaa kalbadri dayaxay la mid tahay laylaa gabadha laylo layidhaa kalbadri dayaxay la mid tahay dayaxay la mid tahay icraab laylaa mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuuriha adtacadum waa ism maqsuur ah alifaa u dambeeya waa lagu qadara mubtada waa marfuuc waa rafcisan yahay kama muuqan karo marka icraabka ila isimkiiya maqsuur ah alifaa u dambeeya alifna xaraka ma korto waa lagu qadara marka damadii laylaha mubtada marfuuq bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadud kalbadri alkaafo xarfu waxaa tira alkaafu xarfu tashbiihi wa jari laba laba isku dabadhig laba isku dabadhigoo macnaheedu wax ka sheeg waxaad tidhahdaa alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin albad mabniin cala alfatxi laa maxalo min axraab xaraf wa iska mabni isagu xarakadii saarana la yskaga bineeya mabniin cala alfatxi laa maxalo min alexraab albadri ismu majruurun bilkaafi wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii aakhirih aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani biqabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inatun dhehe waa gabare waxaa rabaa mubtadaha iyo qabarka in isku kaa mudaabaqeeyaan leyla soo mu'anaf maahan qabarka aad soo qadarayda mu'anaf ka dhig kaa'inatun tashbiih ayaa meeshii ku jira fiiri hadda albadlu inay isimtaa waa noo cadda maxaa yl xaraf min xuruuf alkafdiga ku jiro kaaf alna way ku jirtaa kasrana waa saaranta maxay faa'iiday kaaftaanu tashbiih tashbiih horta xaa la yidhaa luqatan xaa la yidhaha tashbiih waxaa la yidhaha mushaarakatu amrin liamrin fi lmacnaa waa in laba arin macno isla wadaagaan mushaarakatu amrin liamrin fi lmacnaa waxaa la yidhaha tashbiih mushaarakatu amrin waa in arin la wadaagaa liamrin arin kale fi lmacnaa xagga macnaha hadda waxa wax isla wadaagaa waa leyla iyo dayax oo maxaa ka dhaxeeya waxay isla wadaagayaan aljamaal wاlxusn quruxda isla wadaagaan aljamaal wاlxusn quruxda isla wadaagayaan marka tashbiih waa saas macnihiisu xagga luqada maxaa la yidhaahdaa mushaarakatu amrin liamrin fi اlmacnaa isilaaxahaan maxaa la idhaha tashbiih istilaax ahaan ilxaaqu naaqisin fi sharafi ow fi lkhisati bikaamilin fiihimaa maxaa la yidhaahdaa tashbiih xagga istilaaxa ilxaaqu naaqisin mid naaqisa waa in laga dabageeyo la haleeshiiyo fi sharafi sharafta naaqis ku ah ow fi lkhisati ama bikaamilin mid ku dhammaystiran fiihima labadiiba saasaa la yidhahdaa tashbiih istilaax maxaa la yidhaahdaa ilxaaqu naaqisin mid naaqisa waa in laga dabageeyo halkuu naaqis ku yahay fi sharafi ow fi lkhisati xagga sharafta uu naaqis ku yaho sharaftiisaa naaqis amase xagga nuq liidnaanta ayaa ku yar sa u aad uma ayaa naaqis ku ahoo isaga liidnaanta ku jirta ma badna soo ma jeedin ilxaaqu naaqisin i fi sharafi ow fi lkhisati bikaamilin fiihimaa mid sharafta kaamil ku ah alla haleeshiina ama liidnaantii hoosaynta kaamil ku ah istilaaxana waa kaasaa ilxaaqu naaqisin binaaqisin fi sharafi ow fi lkhisati bikaamilin fiihimaa waxaa la rabaa marka laba labuu noqdaa marka sida muuqata isilaaxa ka muuqata shay naaqis ku a sharafta aa waxaa la haleeshiina mid kaamil ku a sharafta aa la haleeshiina miaalkeedu waa leyla kalbadr fiil hadda sharafta laga hadlaa waa jamaalka iyo quruxda dayaxa iyo leyla leyla aan naaqisa oo kuma qurux dhammaan dayaxa naaqisay ku kuma qurux dhammaan markaasaa waxaa la rabaa in la haleeshiyo o laga dabageeyo markaasaa laleeyahay layla kalbadriye lamid ah. sharafta marka quruxda la fiiriyo sharafta hadda laga hadlaya waa quruxda maalan ah. sharaftu mar quruxay noqon mar geesinimay noqon mar deeqsinimay noqon mar sharaftu waa badantee moogta hadda waa quruxda quruxda naaqisay ku tahay layla waxaa ka qurux badan dayax dayaxiyaa laga dabageyna marka markaasaa la layla kalbadriye lamid taas waa ilxaaqu naaqisin fii sharaf aw fi lqisatina shay oo naaqis ku ah shay naaqis ku ah waxa weeyaan xagga liidnaanta isagu ma liidnaan badna waa laga liidnaan badan yahy aa mid ka liidnaan badan laga dabageyna alale kaasuu lamidi liidnaanta loo badina waa loo siyaadina kaas asagu liidnaanta naaqisu ku yahy waa laga daran yahy kii ka liidtay aa laleeyahay asagu lamidi tusaale waxaa la leeyahay zaydun kalximaari zayd ah casharkii la fahamsiin waayo adduunka inta joogto dameerka u fahmo xumaal xataa gaariga ka wareeg ma gartale isaga inaan ta degto gaariga hadduu laamiga ku istaago haddaad hoon yeerda kaa tegi ma war dameer iga wareeg ma yaqaan waa inaad ta degto aad ulaydoo ka wado meesha fahmo ma lehe le isaga zayd marka heerkaas ma gaarsiisna mogta xagga fahmixumada zayd ma heerkaasu gaarsiisany ma gaarsiisna xoogaha asaga naaqisu ku yahay xagga fahmixumada laakiin dameer ma gaarsiisna dameerkaa laga dabageyna markaasaa le zaydun kal ximaariyuu la mid xagga fahmixumada xagga balaada balaadaa la yidhahda carabiga xagga balaadada dameeruu la mid yahay hmm. marka istilaaxa waa sidaas waa shay naaqis ah in mid kaamila laga dabageeyo marka wuxuu naaqis ku yah marna sharaftu naaqis ku yahy marna liidnaanta iyo khisada arkaanu leeyaha l tashbiihu arkaanu leeyaha tashbiih wax la iska xifdiya ajruumigii iigu horreeyo akriyo aan arkaantaan sheega arkaantaana u akriyo waa waqti ay dhici karto shan labaatan sano ka inay marka markaan akrinay ajruumigii dhammaynay iyo in hadda dhex marayna xataa markaan aqan waxaa yimaadeen niman waxbarasho bixina oo suudaaniyiina marka markaasi waxay yidhaahdeen imtixaana la qaada markaas imtixaanka waxay ka dhigeen arkaanu tashbiih wiilkaana ajruuyin kuso akrisan waa xifdisay ha kawaaki ma gaarin laakiin ajruuy hata marka inaan dhammayno shakiya iga jiro imtixaankii boqolkii boqolu keen arkaanu tashbiih sideedii u qoray sideedii loo xifdiyey khalaas jaamacaddii ku hela waabati jaamacaddiiu jooga marka waxa weeyaan cayaar maha waxyi waa la iska xifdiya waa la xifdiya adiga cilmiga waxaad xifdidaad ku leedahay soo ma jeed soo ordaa iyo warshiid arkaanu tashbiih maalin wadaad akhristaan waa jaamacad ku helay hadda jaamiciyaa noqda waa baxanu nabad allah ku yeelo nabad allah ku yeelo inaad waxashay waa ku faraxsan marka marka waxa weeye weliga cilmi adiga waxaad ku leedahay intaad xifdo hadda adoo masale masale xalal la akriyo waxaan waa xalaal waxaan waa xaraam alla akriyo fiiri waa xifdigu dariiq adoo maraayo laga horey sheeg waxaas xukunkooda iga hor waa xifsanta soomaa waa saas waa ku nacfiday sooma ajaraad hesha qofkiina waa badbaadin laakiin kitaabkaad ka taqaan kor kama taqaan waa soo marta kitaabkia iga maqan alla kitaabkaa dabeeda waa ka fiirin ah, cilmi waa intaad ku xifdido ah, intaad xifdidaad ku leedahay cilmi wa arkaanu tashbiih arkaantiisu waa meeqa khamsatun ah, shan waay arkaanu tashbiih khamsa Ah, afarna waa laga dhigaa shan arkaanu tashbiih shan farahana le mushabbih waa isim faacil mushabbih waa midka wax isku ekaysiinayo waa qofka hadlaayo misaalka ku dhawaaqay mushabbih mushabbahu bihi ah, waxa maya mushabbahun horta horumari mushabbahun waa midka naaqiska mushabbahu bihi waa midka kaamilka adaatu tashbiih waa kelimada wax layskula shabaho sida kaaftaan oo kale wejhu shaba waa meesha iskaga egyihiin hantaas shantaas wey mushabihun ba'da hoosdhig waa qofka dhawaaqaya oo miisaalka ku dhawaaqaya oona hebel hebelu la midi mushabih aa la idhaha laba shayu isku ekaysiina mushabbahun waa ka naaqiska hadda layla kalbetri waa kee laylo wey quruxdii dayaxa waa ka naaqisantahay soomaa zaydun kalximaari waa ka midka naaqiska waa zayd midaan fiili waa waa ximaarka liidnaana meesha lagu tartama fahma xumaa lagu tartama zayd iyo dameer yaa dheereeya ya fahma xumada yaa ku dheereeya ximaarkaa ku dheereeya adi maskaxdaada iyo isrogin waxaa la rabaa yaa fahma xagga fahma darada yaa siyaado wata adeerkaa wad marka yaa yaree yaa naaqisa marka fahm xumada marka lagu tartamo yaa naaqis noqona zaydaa noqona zaydaa naaqis noqona isagu fahmadiisu xoogaa waa roontay ebr ma waxaa kaluna boqol kiiba boqol ka gaari fahm xumada dameerku marka waxaa naaqisa zayd markii fahm xumo lagu tartamo marka kaasaa waxa la idhaha mushabah midka naaqiska hadda dii la idhaha geesnimaa lagu tartama libaax iyo ninaa la tartansiina zaydun kalasadi yaa naaqisa geesinimada xaggeeda zaydaa naaqisa mar walba shayga lagu tartama midka yaraan leenaha waa naaqis marka midka naaqiska waxa lahaha mushabbahun ba'da la kordhiga mushabbah waa midka la shabahayo cid kalaa lagu shabahaya mushabbahu bihi waa midka kaamilka layla kalbadri yaa quruxda kaamil ku ah bader zaydun kalximaari fahmi xumada yaa kaamila dameerka midka kaamilkaa waxaa lena mushabahu bihi taasaan leena haye adaatu tashbiih adaatu tashbiih aaladda laiskula shabaha waa kaafta markaan haddee kaafta wey xarafka kelimadda wax laiskula shabaha waa kaafta adaatu tashbiih maxaa shan ku ah wejhu shabah meeshay iskaga egyihiin wejhu shabah wejhu shabah meeshay iskaga egyihiin calaaqana waa la yidhahdaa calaaqo aa la yidhahdaa weliba naxwada iyo markaa joogo usuulfiqiga waxaa la yidhaha calaaqo xiriirka ka dhexeeya waa calaaqa waa xiriirka ka dhexeeya ah. zayd iyo dameerka xaa ka dhexeeya balaada fahma xumada zaydun kalasadi maxaa ka dhexeeya shajaacada geesinimada ah. layla kalbati maxaa ka dhexeeya aljamaal quruxda marka waxa ka dhaxeeya calaaqana waa la yidhahdaa weju shaba meesha iskaga egyihiin waa la yidhahda weju shaba arkaanu tashbiih kam hamsa mushabbih mushabbah mushabbahu bihi adaatu tashbiih weju shaba khalaas hadda marka fiiri leyla kalbadri noo soo qabo leyla horta qofka ku dhawaaqa waa mushabbih qofka ku dhawaaqa waa maxay mushabbih layla waa mushabbah kaaftuna adaatu tashbiih badriguna mushabbahu bihi meesha iskaga egyihiinna wejhu shabax ama calaaqa arkaanta marka afar haddii laga dhigo waxaa laga reebaa mushabbih qofka hadlaaya laga reeba mushabbih kaasaa laga reeba kaasa afarta kale la sheega kaaftu macnaha koobaad ay faa'iidayda maxay noqotay tashbiih waxaan halkaas ku daraynaa kelmadaha tashbiiha faa'iideeya adaatu tashbiih waa afar adaatu tashbiih waa imisa arbaca alkaafu kaana milu naxwi waa laba xaraf iyo laba isim adaatu tashbiih waa afar aaladda wax layskula shabaha waa imisa afar waa alkaafu kaana milu naxwi waa afartaas afartaas wey afartaas wey waa kaafta kaana milu iyo naxw milu iyo naxw labadoodu waa laba ism waxbaa la iskula shabaha waxaa la leeyahay zaydun naxwu camri waa laiskula shabaha waa la iskula shabaha zaydun milu caliyin aa waa la iskula shabaha labadan waa laba ism kaafta iyo kaanana waa laba xaraf kaana hadda xuruufta ina iyo khawaadeeda ka mide kaafta macnaheedii koobaad waa ka gudubnay tashbiih luqatan wa اsilaaxan wa arkaanan wa adawaatan kulli waa ka gudubnay adaa laga raba berri tashbiih luqatan xaa la yidhaha wa isilaaxan xaa la yidhaha arkaanu tashbiih sheeg adawaatu tashbiih sheeg miaalkii tashbiih sheeg kulli adaa laga raba insha allah macnaha labaad oo oo ay faa'iidayda kaaftu waa atacliil cilayn in wax lagu cileeyo taliil tacliil wadkuruuhu kamaa hadaakum wadkuruuhu allah xusa kamaa hadaakum liأjli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilaahay xusa wadkuruuhu kamaa hadaakum wadkuruuhu kamaa hadaakum ay liajli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilaahay u xusa wadkuruuhu kamaa hadaakum waxay faa'iidaydeen kaaftaas waa tacliil cilayn macnaha saddexaad ziyaaday ku timaadaa ziyaada iyadoo zaa'ida ayadoo zaa'ida waxaa loola jeedaa macnahan asalkaa faa'iidayme tashbiihna faa'iidayme tacliilna faa'iidayme ayadoo macaanidan asalkaa wadan imaanay ziyaada laakiin qur-aanka markay ku jirto dhihi mayno ziyaado maxaan leenahay tawkiid ayadoo tawkiid ama silo waxaan leenahay silo weeye ama tawkiid laysa ka milihi shayun fiiri laysa ka milihi allo oo kale shay-un shayna ma aha ilaahay shay shabaha ma jiro ilaahi weyna makhluuqiisa ma shabaha laysa ka milihi shay-un hadda kaaftan haddaad tashbiih ka dhigto waxaa soo baxaa dalaal iyo baadi waxay noqona maxay tana laysa ka milihi allaah midka lamidkaa mid lamiduhu ma jiro maxaad sugtay mid alla lamida ha waa baail cad waa kufri iyo gaalnimo ilahay in addoommada lagu shabaa waa gaalnimo haddaad tiraa kaaftaanu tashbiihay faa'iidaynayn maxay noqon macnuhu laysa ka milihi alle midka lamidka ah mid la simiduhu ma jiro mid lamida inta sugtay aad leedahay kaas wax lamida lama arko ebril kaanada maxaad leedahay marka kaabtan tawkiiday faa'idaynay carabiga marku jirtana zaa'idda la yidhahda waxaad leedahay laysa ka milihi alle oo kale alle oo kale shay u shay u ma jiro war ilaahay wax shabaha ma jiraan shay-on waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum makhluuqoo dhan ha kala qaadin war ilaahay wax shabaha mama jiraan saasaan canuu noqonaa sidaasaana kaaftiina saddexdii macna waa u sheegno waa ka gudbaynaa walaamu laamtii laamta aaday u macno badanta laamtu aad ayay u macno badanta bal waxaa la yidhi xuruufta xuruufuljarka ah waa xarafka ugu macnaha badan a'immada gobol waxay yidhahdeen labaatan iyo laba macnay ku timaada ka labaatan iyo laba labaatan iyo laba macno ay culummada gobol u sheegeen marka aaday u macno badanta laakiin annaga saddexaan ka qaadayna saddexdana kitaabka inoogu taallahay taqdiir uma baan ah, saddexdaa isagaaba sheegay maxamed muxiydiin cabdulxamiid walaamu waa laamtii wahiya waxaa tiraa walaamu waa wa min macaaniihaa laamta macaanideeda waxaa ka mida almilku milki naxw almaalu maalku limuxamadin u sugnaaday isagaa milkiyo iskale almaalu maalku limuxamadin u sugnaaday almaalu mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi mubtada waa la bixiya limuxamadin allaamu xarfu jarin xaraf waa iska mabni soo maa allaamu xarfu jarin mabniyun cala alkasri laa maxala min alcraab muxamadin ismun majruurun bilaami وcalaamaةu jarihi kasraة ظaahiraة في aqili aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin maxduufin wujuuba taqdiiruhu kaa'inu waa abarkii laamta hadda maxamed ku jirtaa milkiyay faa'idaynaya maalka asagaa milkiyey wey calaamadda lagu yaqaana maxay tahay laamta milki markay faa'idaynayda maxaa daabit u ah daabitkeedu muxuu yahay daabidka lagu yaqaana muxuu yahay waxaad leedahay an taqaca bayna daatayni wa takuunu an taqaca bayna daatayni wa takuuna daakhilatan calaa man yamliku saad ku oqoonee laamta milkiga faa'iidaynayda waxaad leedahay an taqaca bayna daatayni laba daato waa inay u dhaxayda wa takuuna daakhilatan calaa man yamliku waana inay kara laba daatay u waxayna gelaydaa daata wax milki karta hadda fiiri maalku waa daato soo ma waa daato lacag hadday ta waa la taaban kara geel waa la taaban kara gaari waa la taaban kara guri waa la taaban kara waa wax daata leh maalku ko muxamedna waa qof daatada la taaban karo marka laamti labadaasay udhaxaydaan almaal iyo maxameday udhaxaydaan iyay gashay muxameday gashay ee muxamed wax waa milki kara waa qof caqlile soo maa khalaas laamtaasa meel alla meeshaad ku aragto waxa leedahay milkii faa'iideyda qaacidadaasaad fiirsaya daabitkaas daabitkeedu waa maxay an taqaca bayna daatayni waa inay dhacdo laba daata dhexdooda wa takuuna daakhilatan calaa man yamliku waana inay noqoto mid gashay mid wax milki kara khalaas macnaha labaad waalikhtisaasu la gaar noqosho waalikhtisaasu la gaar noqosho naxwu albaabu albaabkan lidaari gurigu u sugnaaday albaabu albaabkaanu lidaari gurigu u sugnaaday gurigaana iskale albaabkan fiiri albaabu mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fi aakhirihi lidaari allaamu xarfu jarin mabniyun cala alkasri laa maxala la min alexraab xaraf iska waa mabni wixii saaran ku bireen waa mabni maxalkan exraabkumale addaari aa soo hartay ism majruur bilaami wacalaamaةu jari kasraة daahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin maxduufin wujuuba taqdiiruhu kaa'inu waa khabarkii albaab hadda fiiri maxaa lagu yaqaanaa laamta ikhtisaaska faa'iidaynayda daabidkeediyaa la rabaa maxaa daabid u ah waxaad leedahay an taqaca bayna daatayni an taqaca bayna daatayni laba daate dhexdood waa inay dhacdaa wa takuuna daakilatan calaa maa laa yamliku waana inay gashaa daate aan wax milki karin an taqaca bayna daatayni laba daato dhexeedu waa inay dhacdaa an taqaca bayna daatayni wa takuuna daakilatan waxayna noqonaydaa mid gashaa calaa maa laa yamliku wax aan waxba milki karin hadda fiiri miisaalkan albaabu baabku daato soo ma laha haye daarta guriguna sow daata maaha laamtaana udhaxayda lidaal laba daatay udhaxayda daatada ay gashay fiili daar wey gurigu wax ma milki kara anaa iskale ma dhihi kara inta maxkamad yimaado caqliba male wax ma milkiyo guri laamta laba daato udhaxayda gashayna daato aan wax milki karin maxay faa'iidaydaa ikhtisaas la gaar noqosho aa la la gaar noqosho sidaasaa la yidhahda macnaha saddexaad macnaha saddexaad oo waxa la ah, waa alxasiiru lilmasjidi waa la mid waxay la mid tahay albaabu lidaari waxaad fidhi alxasiiru gogoshu lilmasjidi masjidka u sugnaaday alxasiiru gogoshu lilmasjidi u sugnaaday waa la mid waxba ugama dugna maxaa yeelay lilmasjidi laamta ku jirtaa laba daatay udhaxaydaa xasiir gogoshu waa daato masjidkuna waa daato waxayna gashay laamtii daata waxba milki karin masjidka waxba milki kara ma waxba milki karo caqliba male ah. marka maxay faa'iideyna laamtaasu ikhtisaas macnaheedu waa maxay gogoshaan masjidkaa la gaar guriga ma dhigan karti saadkay gaar u tahay albaabkan gurigaanu gaar u yahay waa saas gurigaanu gaar u yahay saasaa loola jeedaa ikhtisaas icraabtana adaa laga rabaa albaabu lidaari haddaan ku ixraabay alxasiiru lilmasjidi adaan kaa raba wاlاstixqaaqu macnihii saddexaad oo laamtu faa'idaynayday istixqaaq waa mudasho istixqaaq waa mudasho istixqaaq naxwu alxamdu ammaan wanaagsan dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alxamdu mahad lilaahi allah u sugnaaday alxamdu mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih lilaahi allaamu xarfu jari mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alxraam allaahi ismu majruurun bilaami wa calaamatu jarihi kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiruhu kaa'inu laamtan ku jirta lilaahi waxay faa'iidaynaya istixqaaq allah mudan weeye mahad maxaa lagu yaqaan laamta faa'iidaynayda istixqaaqa maxaa lagu yaqaan waxaad leedahay waxaa lagu yaqaanaa hiy alwaaqicatu bayna macnan wa daati hiy alwaaqicatu bayna macnan wa daatin fiiri waa laamta dhacda macno iyo daata intii u dhaxayda hadda fiiri laamta alxamdu waa macne ammaan wanaagsanate mahad dhammaanteedate waa macne lilaah allahna waa daat laamtu waxay udhaxayda marka macno iyo daato khalaas marba hadday macno iyo daato udhaxayda maxay faa'iidaydaa istixqaaq allah mudan weeye mahad ammaan wanaagsan oo dhan allah mudan maxaa la laamta faa'iidayda istixqaaqa hiya alwaaqicatu bayna macnan wa daatin wa min xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigta waxaa ka mid ah xuruufu اlqasami ayaa ka mid a xuruufta dhaartaa ka mid a xuruufta dhaartaa ka mid a wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu